الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد موضوعا وآفات اللسان carabku aafadaha uu iyo dhibaatooyinka uu keeno iyo dhibka uu soo jiido iyo sida loo baahan yahay looga digtoonaado xalay waan badiyey saacad iyo midha labaatan daqiiqan qaatay laakiin soomaalidu waxay ku maahmaahdaa hadal badan ahaan ma buuxsho maantana hadalkiiba waa hadalkaygu ku saabsan yihi carabkii oo hadalkii waxa weeye loo isticmaalo ayaynu insha allahu tacaala ka hadlaynaa aamuskaanu ammaani doonnaa iyo hadalka in la soo koobo marka waa inaan dhaqan geliya wey waan soo koobaya insha allahu tacaala mawduuca dhowr qodob baan u qaybin doonaa insha allahu tacaala si aynu u wada soconno qodobka koowaad waa halista carabku uu leeyahay ama hadalku uu leeyahay qodobka labaad waxaynu tixi doonnaa dhowr aafo oo carabku uu keeno ama dembi oo carabka lagu galo ayaynu iyadana tixi doonaa insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeyana waxaynu soo qaadan doonnaa saddex aafo oo waaweyn oo aad u faabsan saddexdaa inaynu dul istaagno insha allahu tacaala waa xanta isku dirka iyo beenta aynu si gaara khatarahooda u dul istaagi doonno mawaaqif iyo dhacdooyin aynu ka soo qaadan doonno insha allahu tacaala markaynu ka hadlayno khuduurada carabka uu leeyahay waxay ka imanaysaa waa xubintaas aan lafta lahayn ee sida sahlan u dhaqdhaqaaqaysa ee waxa weeye laga yaabo in ummaddanna lagu halaago ee dhibaato weynna lagu geysto daqiiqad ama laba daqiiqo ama sikinno qofku uu ku hadlay ama kelmad ka soo baxday laga yaabo see nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam toddobaatan sano jahannama inuu ku hoobanay ina alcabda la yatakalam biاlkalimati maa yulqii laha baala yahwi biha fi nnaari sabciina khariifa wuxuu leeyay nabigu calayhi asalaatu wasalaam qofku kelmad buu ku hadlayaa waa kelmad aanu u aabbayeelin aanu danaynayn fududaysanayo iskaga hadlayo toddobaatan sano ayuu jahannamo ku hoobnay laqad takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa ukhraah waa tuu abuu hurayra lahaa carabku khatartiisu aad bay u weyn tahay shaqadiisuna aad bay u badan tahay maanta haddii qacmaha laga shaqaynayo xad bay leeyihin saacad laba saacadood markay shaqeeyaan qacmuhu waa daalaya lugihii baa sidaa la mida hadday macsiyo iyo dembi u soconayso xad bay leedahay laakiin carabkani waxa weeye xad ma leh hadalka uu hadlayo iyo shaqaynta uu shaqaynayo waa madaalawi inta badanna waxaa sida badan dhacda haddaan khayr lagu mashquulin inuu kugu mashquuliyo baatil iyo macsiyo iyo wax ilaahay cadhogelinaya hadduu ugu fiicnaadana wax maalaa yacni oo aan habboonayn ayuu waxa weeye kugu mashquulinaya bal intaanan mawduuca u gelin maanta waxbaan ka yaro beddelayaa xalay baan aayado iyo axaadiistabada u qabta intaan mawduuca u gelin mujtamaceenna soomaaliyeed suugaantiisa iyo dhaqankiisa markaynu dib ugu noqonno muxuu ka yidhi mawduucan gabayo sheegi maayo laakiin dhowr maahmaahood oo mawduuceenna ku saabsan baan idin xasuusinaya insha allahu tacaala hor baa ka dhigaya soomaalidu waxay yidhaahdeen hadal aan fiiro loo odhan hee ma haysaan waa kula fogaadaan hadal aadan iska hubsan haadaan buu kaala dhacaya waa taa nabiguu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ina alcabda la yatakallamu bilkalima laa yulqii laha baalan hadal aan fiiro loo odhan waa kula fogaada ma xadiidkay macnaynaya mise si kale uga jeedin adduun aakhiraba waa kula fogaanaya xadiidkaana innagaa ugu sii darayna waxay kaloo yidhaahdeen hadalkii xikmaddan hadda sheegaya hadal badani haal ma buuxsho hawaduu raacaya waxaad daldalantaba waxa weeye hadalkaasi waa hadal ku dhaafin yacnii nafci keeni maayo haddaanu khayr ahayn xaan kuu buuxin maayo yaa haan dee waaweynunbaa u fahmaysa kelmadda waaweynaa fahmi weydaanna ama sheekh abdulcayniin baa idiin macnayn ama siyaaqaa lagu fahmaa hadalku siduu u xidhan yahay baa lagu fahmaya insha allah yaa haadaan ma taqaanaan boholla jar qar yaa waa meel wax ka hoobanaya wey waxay kaloo yidhaahdeen hadal tuurtuur kuma sama hadalka in layska tuuro layska yidhaahdo kuma wanaagsan waa in layska hubiyo wey hadal tuurtuur kuma sama waxay kaloo yidhaahdeen hadal waa margi hadal waa margi hadba meel buu u jiidmaa yacnii hadalkaad ku hadlaysaa waa inaad aad uga digtoonaataa waxaa laga yaabaa si inaad u tidhi qof kalena si kale u fahmo si kale u fahmo oo hadalkii niyaddaaduba haba wanaagsanaad erayga aad isticmaalaysaa waa inuu yahay mid habboonoo wanaagsan mid habboonoo wanaagsan waa inuu yahay waxay kaloo yidhaahdeen hadal yar iyo hawl badan taas waa waadix baan filaya hadal yaroo kooban iyo hawl iyo ficil badan yacnii waa inay shaqadaadu badataa hadalkaaguna koobnaada waynu nidhi laakiin ma dhaqan gelinno waxaynaga hadal badan mujtamacaadka kale haddaad u tagto way shaqaynayaan laakiin hadalkoodu aad buu koobay innaguna dad hadal badan baynu nahay waxay kaloo yidhaahdeen hadalka wanaagsani waa sadaqa wey waa alkalimatu alطayiba sadaqa waa xadiid wey waxay yidhaahdeen oo kale hadal la sii dheh baad dilay hambana sii hor baad dishay inuu qofku yidhaahdo kelmad baan sii tuuranaya hadal baan sii odhanaya bal intayda aan sii idhaahdo waa waxyaabaha hadalka dila anaa hadhay looma hadlo waxay kaloo yidhaahdeenoo ku soo gabagabayna labada ugu dambeeya afxumo nabadu way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto nabaddana way kaa kaxaysaa colaad bay kuu horaysaa colaad haddii la gaadhona seef iyo warab ku noqon mayso iyo hubtoonna waxba ku tari mayso ka ugu dambeeya waxay yidhaahdeen af daboolan waa waa dahab waxay ka keeneen mahmaadii carbeed ida kaana alkalaamu min fida fasukuutu min dahab haddii hadalku fida uu ka samaysan yahay aamusku wuxuu ka samaysan yahay dahab aamuskuna de waa af daboolan soomaaliduna waxay yidhahdeen afdaboolani waa dahab weeye mujtamacii soomaaliyeed ee hore ayaa waxa weeye ka tashaday carabka iyo aafaadkiisa iyo dhibkiisa maahmaahda iyo kuwo kaleoo aan la soo koobayn iyo gabayo badan ka tiriya dhibka uu leeyahay suugaanta carbeedna iyadana la soo koobi maayo wakhtiganay saamaxay khutuurada lisaanka haddaynu ku soo dhowaanno waxa uu leeyahy shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximahu allah waxaa wax lala yaaba ah qofka inay u fududaato an yahuuna cala alinsaan altaxafud waaltaxarusu min akli alxaraam waalظulm waalzina waalsariqa wa alkhamr ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب wuxuuhi waxaa la yaab leh qofka inay u sahlan tahay zinada inuu ka xaaraan inuu cuno iyo balwad iyo wixii la mida inay u fududaato tegidda laga tegayo iyo macaasida la midka muuqanaya laakiin ay ku adkaato carabkiisa inuu ilaaliyo ay ku adkaato wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala carabka waxa lagaga hadlaya waa afar weeye mid waa dararun maxd midina waa nafcun maxd midina waa nafcun fiihi darar laakina alghaaliba fiihi nafc midina waa cagsigiis hadalka qaybi waa dheef aan dhib lahayn dheef waa faa'iido adduun aakhiro ku doonaba ha noqdo waa hadal dheefa oo faa'iida hadalla waa dhib oo dhib keliya ah kaa dheefta ana waa lagu dadaalaya kaa dhibkaana waa laga fogaanaya qayb kaleoo hadalka ka midi waa hadal isku barxan weyn kaana haddii khayrkiisu badan yahay waa la odhanaya waxaana fiican in layska daayo haddii dhibkiisu badan yahayna wuxuu la mid yahay kii dhibka soocan ahaa ayuu la mid yahay waa in la iska daayo wey imaamu nawowi raximahu allahu tacaala ayaa waxa uu idhi hadalka markaad doonayso inaad hadasho hadalkaaga qiimee haddii uu noqdo hadal wanaagsan ku hadal hadduu noqdo hadal aan wanaagsanaynna ka joogso hadduu kala caddaan waayana iskaga aamo idan hadalkii marka la ysku soo celceliyo aynu ku hadlaynay marka saddex qaybood loo qaybiyo laba waa in laga aamuso ka faa'iidadane warkiisu cad yahay ha lagu hadla buuli ka dhibkiisu muuqdana ha laga joogsado ka labadaa u dhaxeeya xaalkiisu aanu caddayn maalaa yacni hadal la yska shubayo la yska daldalayo fasukuutu fiihi khayrun min alkalaami fiih hadalkaa in laga hadlo waxaa ka wanaagsan in laga aamuso adoo naftaada badbaadinaya waxaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam cuqbat bnu caamir wuxuu uhi nabi allow man najaah badbaadadu maxay tahay maxaan ku badbaadaya waa su'aal weyn man najaah fi اldunya wa fi اlaakhira wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam amsik calayka lisaanak walyasacka baytuk wabki calaa khatiyaatik badbaadadu waa saddex ta koowaad carabkaaga ceesho oo hayso walyasacka baytuk ta labaadna gurigaaga joog adoo dan iyo muraad la mooyaane waayo bixitaanka badani haddaadan hawliya dan u baxay waxay keenaysaa dadkii fadhi kudirirkaa ah inaad la fadhiisato oo dembi badan ay ku geliyaan wabki calaa khatii'atih waxaanad ka oydaa dembiyadii aad samaysay ka oy iyadaa mashquul kuugu filan xadiidkii kale macruufka ahaa ee ku yimi arbaciin nawowiya sunantana ku yimi min xadiidi mucaadi bni jabal radia allahu tacaala canh markii nabiga calayhi salaatu wasalaam su'aalaha uu weydiinaya nabiguna uga jawaabayay wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbiruka yaa mucaad bimalaaki dalika kulli waxa aan kuu soo sheegay oo dhan waxa lagu hantinayo ma kuu sheegaa buu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala bala haabuu rasuulkii allow ii sheeg shayga aan wax walba ku hantinayo wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam kufa calayka haada wa ashaara ilaa lisaani kaa hayso wuxuuna nabigu tilmaamay carabkiisa ayuu tilmaamay kaa cesho nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kale sunanta ku yimi wuxuu inoo tilmaamaya idaa asbaxa ibnu aadam ibnu aadamku hadduu waabariisto qaalat qaalat jawaarixuh xubnihiisu waxay odhanayaan lillisaan carabka iyagoo la hadlaya inamaa naxnu bika fain istaqamta istaqamna wain icwajajta icwajajna markaynu soo toosno xubnihiin sida nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay la hadlayaan carabka waxay leeyihiin annagu adaanu ku eeganayna haddaad hagaagto xubnaha intiisa kale waa hagaagayaa haddaad toosnaato waanu toosnaanaynaa haddaad baydhana annaguna waa baydhaynaa annaguna waa baydhaynaa bal alfaadda qaar waxaa ku yimi asbaxat alacdaa tukafiru allisaan xubnuhu waxay soo waabariisanayaan iyagoo carabka gaalaysiinaya ittaqi illaah alla ka cabsa iyagoo ku leh walaalayaal carabka khatarihiisa waxayna tusaya xadiidkii isagan aan hadalka ku bilaabay qofku inuu ku hadli karo kelmad aanu filanayn si fudud uga soo baxaysa kelmaddaasi toddobaatan sano jahannamo uu ku hoobanayo ninkii wanaagsanaa ee saaxiibkii u naseexaynayay ee maalin walba ku soo marayay dembi isagoo samaynaya dabeedna waa uga diga maalintii dambe ugu soo noqday isagoo dembigii weli samaynaya uu inta badan uga naseexeeyey waa nin wanaagsan itaalbaaska waxbuu waaninaya yaamuru bilmacruuf wayanhaa cani ilmunkar samahana waa sheegaya xumaantana dadka waa ka reebaya markuu arkay ninkii aan u joojinayna wixii ku celcelinaya ayuu uhi wallaahi laa yakfiru allaahu lak ilaahay baan ku dhaartaa adiga ilaahay kuu dambi dhaafi maayo waxaa hayay xurqaa haysay uu gubanay xumaantaa la samaynayuu ka gubanayay wuxuu doonaya diinta inuu difaaco wuxuu doonaya qofkan inuu hadalka ku adkeeyo xumaanta soo celcelinaya alla subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi man da aladii yataأlى calaya anlaa akfira lifulaan ishhaduu أnii qad gafartu lahu وأxbadtu camalak ilaahay baa ninkii la hadlay alla subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ninka ku dhaaranaya inaanan cid u dambi dhaafayn waa kuma waxaad markhaati ka noqotaan kaa dembiga samaynaya inaan u dambi dhaafay kan waaninaya isagana camalkiisii wanaagsanaa inuu buray baan idiin sheegay abuu hurayra radia allahu tacaala canh oo xadiidka soo warinaya waxa uu yidhi waaladii nafsii biyadi laqad takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa ukhraah ilaahay baan ku dhaartay ninkaasi wuxuu ku hadlay kelmad welibana xumaan ugama jeedin kelmaddaasi waxay halaagtay adduunyadiisa iyo aakhiradiisa labadaba labadaba way seejisay oo way galaafatay waxaad u malaynaysaa ninkii sidaa u qiiraysnaa bay kelmaddaasi galaafatay oo adduuniya aakharaba ay seejisay kii carabkiisa iska sii daayey ee wax walba dhex gelayay maxaad u malaynaysaa walaalayaal carabku wuxuu kuu yahay asturaad buu kuu yahay oo qofku hadduu hadlo waxaa lagu qiimeeyaa hadalkiisaa lagu qiimeeyaa xakiimu shucaraa muxuu yidhi zuhaaru bnu abi salma wakain taraa min saamitin laka mucjibin siyaadatuhu aw naqsuhu fi اtakallumi badanaa mid aamusan oo ku yaab gelinayaa badanaa siyaadatuhu ninkaasi inuu kor sii noqdo ku sii cajabiyo aw naqsuhu ama inuu halkaad filanaysa hoos uga dhaco fi takallumi hadalkiisay ku sugan tahay markaa uu hadlo ayaa qiimihiisu soo baxaya marka kalena muuqaal wanaagsan baa ka muuqda dabeedna wuxuu ku hadlayaa xikmad darro iyo hadal liita oo aan laga filanayn baa ka soo baxaya inta uu qofku aamusan yahayna haybad buu leeyahy walidalik waxay tilmaameen shiikhii abu xaniifa xanafiyada shiikhoodii annucmaan bnu haabit alfarisi raximahu allahu tacaala afarta ayme madaahibta kii ugu weynaayo ugu horreeyey ayaa isagoo xalqo fadhiyo fiqi dhigaya baa waxa soo ag fadhiistay nin haybad nin haybad leh oo laga haybadaysanayo muuqaalkiisa koofiyad weyn iyo cimaamad weyn iyo labis weyn iyo xajmi weyn iyo muuqaal wanaagsan labis wanaagsan laga yaabo garh yaroo qurux badan oo habaysan si fiican u nuuraya ayaa xalqadii soo fadhiistay abuu xaniifa waa shiikhii xalqada ardaydiisaa la joogtay markay ardaydiisu la joogtay waa iska nafisayey laguhu iska fidsanayey waa iska nafisayey waayo ardaydiisii baa la joogta waa shiikhii laakiin ardayga lama ogola inuu shiikha lugaha ku soo fidiyo abuu xaniifa intii ninkaasi fadhiye meesha uu yimi wuxuu bilaabay inuu is uruuriyo wuxuu ku dhici waaya lugaha inuu fidsado midigiyo bidix inuu u jeesto is-ilaalin badan buu galay ninkiina waa aamusan yihi abuu xaniifa siduu u wadaybu wuxuu ka hadlay masalada ah idaa qarabat ishamsu faqad afdara saa'im cadceeddu haddii ay dhacdo qofkii soomanaa waa inuu afuro masaladaasuu sheegay ninkii baa qacantii taago wuxuu ihi shiikhow oo quraxdu hadday dhiciba weydaba kii soomanaa muxuu yeelaya hadday dhiciba weydaba oo ay halkaa iska taagnaato waxa weeye sidee la yeelay dabcan xilligaa wax lala yaabaheed laakiin maanta lalama yaabay oo wadamada qaar norway iyo meelaha la midka ah lix bilood baa laga yaabaa inay maalinta cadcaddu aanay dhicin laakiin xilligaa wax lala yaabay ahayd abuu xaniifa intuu qoslay buu yidhi aana liabi xaniifata an yamudda rijlay abii xaniifa hadda waxaa loo ogol yahay lugaha inuu fidsado <laughs> waayo ninkan nin loo joojiye maa nin loo joojiye maaha dabeedna lugihiigu iskala baxa lugihii buu iska fidsaday waxaa kaloo dhacday mujtamaceenna soomaaliyeed nin isaguna fiqigii shaaficiga dhigayo soomaaliyeed ayaa waxaa soo ag fadhiisa nin doog weyn oo loo malayo fuqahadii waaweynaa dabeedna isna wuxuu galay inuu aad isu ilaaliyo digtooni badan buu galay markuu kelmad sheegaba hoostuu ka eega taluu shiikhan weyne ku qabsan doonaa cabsi badan baa gashay dabadeedna markuu meel marinayo casharkii ayaa darsigii waxaa soo galay falamma jaaa arasuul rasuul mar waxaa loo isticmaalaa ambiyada iyo rususha ilaahay baa soo diray marna rasuul waa luga waa kelmad luqawiya qofka aad dirsato waxaad leedahay jaaa rasuuli qofkii aan dirsaday baa yimi marka kelmadda hadda waxaa looga jeeda qof bini aadan oo aan ah nebi ahayn oo adeega ah oo la dirsaday baa looga jeeday dabeedna shiikhii ila dadka kale hadalkii waa la socdeeni markuu yidhi falammaa jaa'a arasuul dadku waa aamuseeno waa la fahmay waxa looga jeeday xaajigii baa la booda oo yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasuu ogaaday waxa meesha laga wadaba inaanu la socon waxay yidhaahdeen culimada qaar waa igu kadiye mta hoos baan u dhigayay culimmada qaar waxay yidhaahdeen qofka jaahilka ah calaamadaa lagu yaqaanaa calaamadaha kow waxaa ka ah sabab la-aan inuu cadhoodo waa aragtee rag meel hawl ka hadlaya ninbaa kabaha iska qaadanaya cadhoonaya waa la isweydiinaya war muxuu ka cadhooda wax laga cadhoodaa meesha may oolin alghadab min hayri shay sabab la'aan inuu iska cadhoodo ama wax dadka la midkaaya aanay ka cadhoon inuu ka cadhoodo waa min calaamaati iljaahil qodobka labaad alkalaam min hayri nafcin hadal aan waxtar lahaynna inuu ku hadlo hadal aan nuxur lahayn macno lahayn faa'iido lahayn adduuniya aakhiro inuu iskaga celcelinayo qodobka saddexaad alcatiya fii hayri mawdic siismo booskeedii aan oolin meel aan ku habboonayn in wax lagu bixiyo inuu wax ku bixinayo aan ku habboonayn bakhiilnimo laysku waanin maayo laakiin waa meel aan ku habboonayn ayuu wax ku bixinaya wa min calaamaati iljaahil ifshaa'u siri cinda kuli axad inuu sirta ku faafinayo cid kasta agtiisa ila dadka qaar wuxuu yidhaahdaa qof uu xulanayo ayuu yidhaahdaa sirtaasaa laygu aaminay nin aaminaatee bal iyahay laftiisu waa faafin laakiin itaalbaaska wuxuu doonayaa inuu ilaaliyo laakiin hadduu manhabba wadad cid walba uu isaga sheegay wixii sirta ahaa isaguna waxay ku tusaysaa maangaabnimadiisa iyo jahligiisaay ku tusaysaa waxaa kaloo lagu gartaa alhiqatu bikulli axad qof kasta inuu ku kalsoon yahay cid walba waa ku degtoomaya waxa weeye kaadsiiyo iyo hubsiino midna male iyo ka ugu dambeeya waa an laa yacrifa sadiiqahu min caduw cidda cadowga u ah iyo cidda saaxiibka u ah uma kala socna isku sibuu ula dhaqmay tii gobonnimada ahayd maaha ee u wanaagsanayd in la cafiyo in la saamaxo laakiin waxaa looga jeedaa boqonnimadiisa inaanu kala soocayn cidda dhibaysa iyo cidda wanaajinaysa inaanu kala soocayn qaar kale waxay yidhaahdeen aamusku wuxuu leeyahay toddoba faa'iiduu leeyahay aamusku toddoba faa'iiduu leeyahay waa cibaadatun biduuni canaa waa cibaado bilaa tacaba aamusku waa cibaado bilaa tacaba man kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir faliyaqul khayran aw liyasmut haddaad aamusto oo aamuska aad niyooto xumaanta aad ka aamusayso waa cibaado wey idan waa cibaadatu min duuni canaa waa cibaado bilaa tacaba aan tacabkaaga baahnayn laba amska waxaa laga faa'iidaa waa ziinatun min hayri xuliy waa labis iyo qurux aan waxa weeye wadan dahab iyo waxyaabaha la ysku qurxiyo aamuska laftiisaa qurux ku noqonay inaad aamusto wa xiflun min hayri xaa'id sooaarta soo waan lafteeda soo gaadhay in yar hore wax yar wax yar in yar dhib waxaa ka mida fawaa'idda aamuska laga helayo wa xisnun min hayri xaayid waa dhufays aan gidaar lahayn dhufays aan gidaar lahayn wa haybatun min hayri sultaan waa haybad aan madaxtinimo lahayn nin madaxaa tahay haddaad aamuska badsato waa laga haybadaysanaya bal dadku waxay xiisaynaya war ninkan aamusan muxuu la aamusan yihi dad baa isku hawlaya inay kaaga hadal siiyaan hadalkaaguna wuxuu noqonayaa qiimo ayuu yeelanaya laakiin bale waxay ka dhacday dee haddaad ku hadasho waxaan munaasib ahayn ama aad cabowdo ayay bale ka dhacday waraaxatun lilkiraami alkaatibiin malaa'igtana waad nasinaysaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid shaqo badanoo ay qaban lahaayeen baad ka nasinaysaa wa sitrun licuyuubi almutakalim aamusku wuxuu asturaa qofkaa hadlaya ceebihiisu asturaya ceebahaaga ayuu asturaya luqmaan alxakiim xikmadiisa waxaa ka mida ah, assamtu xikma wa qaliilun faaciluh aamusku waa xikmad laakiin intaad samaynaysaa waa yartahay qodobka labaad markaan ahamiyadda intaa ku dhaafo aafadaha iyo dhibaatooyinka carabka uu keeno ama dunuubta lagu kasbado waxaa ka mida ah, alkalaamu fii ma laa yacniin qofku inuu ka hadlo waxaan dani ugu jirin wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa waxaa ka mida ah inuu ka tago wixii bani aanay ugu jirin inuu ka tago ayaa islaamnimadiisu inay wanaagsan tahay ka mida ah. qodobka labaad idan maa laa yacni waa aad buu u badan yahay hadal aan waxtar lahayn in oo qofku iska daldalayo in laga tago ayaa ka wanaagsan qodobka labaad fuduulu lkalaam hadal tarma waxa weeye oo layska daldalayo isagana waa keenaa hadalku hadduu batana man kaura kalaamu kaura saqatu qofka hadalkiisu bato dhacdhaciisaa bata hadalka ka dhacdhacaya ee ka dulduulaya ayaa badanaya shimbir duulduul badan ee aflibax bay gashaa bay yidhaahdeen mar haddii hadalkaaga iyo kaftankaagu badan yahay marka dambe kelmad weyn oo lagu kala kaco baa laga yaabaa inay kaa soo baxdo alkhawdu fi lbaatil baatilka in layska dhex dabaasho oo waxa weeye dunuub iyo macaasi iyo aafaadka kala duwanee carabka in layska dhex galo ayaa waxa weeye isaguna waxyaabaha lagu dabaasho ka mida وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم xataa yakhuuduu fii xadiiin hayri markay dadku baatilka dhex dabaalanayaan inaad iskaga dhex baxdo oo aadan la qasan baa lagaa doonaya almiraa'u waaljidaal muranka iyo doodda iyo wixii la mida wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi umaama maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutuu ljadal qola ma lunto inta hanuunka la siiyey dabadeed ilaa waxaa la siiyaa dood iyo muran baa la siiyaa ila muran ila dood isqabsi iyo wixii la mida waana caado qofku hadduu barto ku sii badanaysa oo dadka qaar waad la yaabaysaa wax kasta wuxuu doonayaa dood iyo muran inuu ka keeno ilaa dadka qaar culimmadayadii ay yidhaahdeen ninkaa hebel ha la doodina waayo bahalkan madow buu kaala doodayaa wuxuu ku doodayaa waa cadyaha wuxuu doonaba ha daliishada waa caddaan buu ku doodaya wax kale iska dah marka dad baa noocaa isaga samaysan bal hum qowmun khasimuun qur-aankana waa lagu damiyey qofku inuu muran bato marka la murmayo ta la banneeyey waa ilaa bilatii hiya axsan walaa tujaadiluu ahla alkitaab ilaa bilatii hiya axsan wajaadilhum bilatii hiya axsan marka dacwadda loo isticmaalayo ayaa waxaa la yidhi tii wanaagga badnayd iska dhaaf muran aan maslaxadi ku jirin hadalkeeda daa waxaa ka mida altaqacuru fi alkalaam hadalka in la adkeeyo hadalka in la jeexjeexo altaqacur fi alkalaam altashaduq fi alkalaam waxaa la yidhaahdaa waa qofku hadalka inuu ku talax tago qaabkuu u soo saarayo iyo kelmaduhu isticmaalayo inuu isku kallifo inuu isku kallifo isagoo aftahannimo sheeganaya waxaanu ilaahay u samayn buu iska baarhbaadhaya aladiina yushaqiquuna alkhutab kuwa khudbadaha jeexjeexa marba kelmad buu soo saarayaa makhaarijtu waa weynaysiinayaa codku kor u qaadayaa kelmad buu baadhayaa waxbuu isku toostoosinayaa waa waxyaabaha hadda siyaasadda lagu soo galay wey nimanka siyaasiyiinta maydaan arag mid waliba kuu kaa uga daliishad badan yahay gabay ama hadalka uga jeexjeexid badan yahay dadku waxay u yaqaanaan inuu siyaasi yahay horena waxaynugu soo sheegno soomaalida ugu maahmaaheen hadal yari yaa hawl badni ficil baa loo baahan ya hadal badan looma baahno laakiin cidday la hadlaya waa cid hadal wey hadal baa soomaaliga deeqaya marka si fiican loogu khudbadeeyo intaasuu la tegaya maxaa la qabanaya iyo ninkani ficil ma ku daraya laysa sii weydiin maayo taasaa keentay in aad loo daneeyo hadalka loo daneeyo fasaaxada iyo balaaqada waa loo baahan yahy laakiin waxa ku xeeran haddaa khayrka loo adeegsan masaa'ib iyo balaayooyin baa ku xeeran wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam alciyu waalxayaau fi aljanna waalbayaanu waalbadaa'u fi alnaar waa xadiid weeye afgaabnidu qofku inaanu aftahan ahayn iyo xishoodku waa min calaamaati aljanna albayaan aftahanimadu haddaan khayr loo isticmaalin aftahanimadu iyo xishood la'aantuna waa min calaamaati ahli الnaar wey dabcan waa haddii qofku aanu cilmi lahayn oo hadal la siiyo iyo aftahanimo cilmi u saxa oo u haga aanu haysan ka la sheegaya waa kaasi loo baqayo laakiin qofka wanaagga u isticmaalaya wax loo baahan yahay in layska dhiso soomaaliya ha noqoto ama carabi ha noqoto in layska dhiso waa mid loo baahanyay walidaalika fircawn markuu hor istaagay nabiyullaahi muusa qodobkii koowaad ee uu ku dhaliilay ama ana khayru min hada aladii huwa mahiin walaa yakaadu yubiin wuxuu ku dhaleeceeyey inaanu aftahnahayn oo hadalka aanu caddaynayn waxaa ka mid ah alfuxshu wasabu wabadaa'at lisaan caydaya aflagaadada in la caytamo iyaduna waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn haddii waalid la aflagaadaynayana waa min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweyn kuwa ugu sii waaweyn weeye inna min akbar alkabaa'ir an yalcana alrajulu waalidayh qaluu ya rasuula allah wakayfa yalcanu alrajulu waalidayh qaala yalcanu aw yasubu aba alrajuli fayasubu abaah wayasubu ummahu fayasubu ummah dunuubta ugu waaweyn waxaa ka mida qofku inuu lacnado ama aflagaadeeyo hooyadii iyo aabbihii sidee buu aflagaadaynaya nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qof buu aabbihii caayaya qofkaasina aabbihii buu caayaya idan isagaa u soo jiiday hooyadii buu caayay isaguna hooyadii buu caayay afxumadaasina mujtamaceenna aad bay ugu faafsan tahay waa aragteen dadka yuutubarkee soomaaliyeed waxba hadda magacaabi maaye mushaadka waan ka dhowraya ee malaayiintu ku taxan tahay midiba kuu ka afxun yahay ayuu ka shacab iyo jumhuur badan yihi soo sidaa ma yaa dad badanoo yuutubka malaayiin loogu taxan yahay malaa yacni iyo aflagaado iyo cay tii ugu dambaysay ayay ku hadlayaan dadkuna waa dhagaysanaya laygana waa loo saaraya alfuxsh afxumo afku inuu xun yahay hadalku aanu wanaagsanayn sheekh abulcayniin iyo baa ka mida raggii soo maray sheekh cabdiwahaab iyo sheekh sacuudiga iyo wax ku soo bartay nimankaa carbeed khayr badan waynu ku dhaannaa waa kaga fiicannaa laakiin waxyaabaha inugu dhammaan waxaa ka mida kooda ugu liita ugu tacbaansan hadduu meel kuugu soo galo salaamu calaykum waa ka soo horraysaa haddaad salaanta ka qaaddo ama meel aad isugu timaadaan jazaaka allahu khayra baaraka allahu fiik axsan allahu ilayk toban duco baa salaantooda ku jirtay iyo hadalla wan wanaagsan oo laysu ysu ducaynayo caaday u leeyihi caaday u leeyihi hadalkaa macaanee wanaagsan dadka in la qanciyo si fiican loola hadlo damci bay isaga leeyihi inaguna haddaynu ugu fiicnaano salaamu calaykum wacalaykum asalaam qof baad qaadaysaa gaadhiga ku qaadaysaa aniga in badan bay igu dhacda waa laga yaabaa de inaad yaro ilbax tihiinoo dad kale la dhaqanteenoo oo ka duwan tihiin laakiin mujtamaceenna badooda baan ka hadlaya waddadaad u joojinaysaa gaadhigaad ku qaadaysa meeshuu doonaya markaad gaadhsiiso intuu albaabka iska furuu xoog u xidhayaa wacalaykum asalaam iyo asalaamu calaykum jazaaka allah khayr waad wanaagsanta waad mahadsantahay midna maleh waayo dee waa kugu waajib inaad qaata haddii kale uu ku caayaya haddii kale uu ku caayaya dhaqan baynu isagaleen markii aan jaamacadda ka tegay oo aan la qabsaday dhowr iyo toban sanaan madiine ku noolaa oo aan iskala qabsaday hadallada macmacaan baan waddankii tegey sida dadku u kala duwan yihin baan idiin sheegayay islaam baan ka iibsanaya alaab ka iibsanaya dawladna shay e ka midaan ku idhi hooyo waa islaam waayeele ma jabaya ma jaba shayga kuwaalatigiisa hore uma jaba soo lama yidhaahdo wuu adag yahay hore u jabi maayo waxaasaa la yidhaahdaa islaantii islaamo kalea la fadhiyo asxaabteeda ah waxaan anigu la qabsaday markaan sacuudiga joogay waxaasoo kaleaan iibsanayay markaan idhaahdo ma adag yahay ma jabaya ragga qaar intay dhulka si farsamaysan ugu tuuraan ayuu idhaahdaa eeg jabi maayo waxaa islahaa islaanta dhulkay saa ugu xarakaysiinaysaa baan islahaa intay islaamihii ka dambeeye eegtabay tidhi iyadoo qoslayso igu jeesjeesaysa waar muxuu ka hadla oo wixii la jabiyaa soo jabi maayaan <laughs> aad bay ii dhibta kelmaddaas laakiin dee waa xaq ma khalad baa khalad maa laakiin meesheedii ma oolli waxaan ka sugayay hadal macaan maya waa adag yahay hore uma jaba iyo baan sugay waaba la igu jeesayso waxaa la yidhi wixii la jabiyaa soo jabi maaya markaa xumada iyo af adkaanta waxaynu isaga leenahay dhaqan baynu isaga leenahay waxaa ka mida masaa'ibta waaweyn ee mujtamacaadkeenna ku faabsan sharciguna aadka uga digay allacn lacnadda in la badiyo nacalla waa taynu nidhaahan waa lacnaddii aabbihii hooyadii qof walba in la lacnadayo lacnaduna waa shay sahlan maa waa naxariista allah kaa fogeeye wey ilaahay naxariistiisaa kaa fogeeye welibana waxa malcuunka ah in laga digtoonaada wey markii eh, nebigu uu safarka ah calayhi salaatu wasalaam gabadh baa ratigeedii ama awrkeedii lacnaday nabigu wuxuu yidhi halla reebo laa tasxabuna fa inaha malcuuna wax lacnad la saaray na raaci maysa ha naga hadho awrkii halkii baa lagu reebay maxaad u malaynaysaa lacnad hadiya habeen la ysku daldalayo yaa labada saaxiibbada markay isku xanaaqaan iyadoo meel xun aanay ka gaadhin buu mid walibaka kale uu iska lacnaday walibana inta badan garan maayo aabbahay laga baqay hooyadoon dabada u qabtaan inta badan hooyaday ku bilaabaan in badana mujtamaca ka mida lacnadana wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaatu wasalaam laa yakuunu اllacaanuun shufacaaءa walaa shuhadaءa yowma alqiyaama dadka lacnada badiya markhaati waxa weeye geli maayaan mana shafeecaya maalinta qiyaame lacnu lmumini ka qatli qof mu'mina lacnadiisu in la dilay bay ka dhigan tahay waxyaabaha carabku geysta waxaa ka mid ah in la heeso ama adigu fannaan noqo ama waxa weeye wixii fannaanka ku soo celceli carabkaaga inaad ku haysto iyaduna waa dembi weyn oo waxyaabaha lagu geysto waxaa la mida gabayada aan wanaagsanayn ashicru kalaam xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix gabaygu hadalku la mid yahay waa tix hadalka caadigaahina waa tiraab hadalku hadduu wanaagsan yahay gabayguna qayb wanaagsan buu leeyahy laakiin gabay xun oo cid lagu aflagaadaynayo isaguna waa dembiyada lagu geysta ayuu ka mid yahay waxaa ka mida ah carabka waxa lagu geysto kaftanka badan oo isaguna dee keenaya marka dambe jeesjees iyo dadka in la dhibo waxa weeye keenaya nabigu waa kaftamay laakiin waxa uu ihi inii la amzax walaa aquulu xaqa ilaa xaqa anigu waan kaftamaa laakiin waxaan ku kaftamaa wax dhaba abuu hurayruu ku qabtay suuq dabeedna xagga dambe intuu nebigu ka qabtay buu ihi addoonkan yaa iga iibsanaya addoonkan yaa iga iibsanaya wuxuu nebigu uga jeeday addoon alle ayuu uga jeeday laakiin waa kula kaftamay si loo maleeyo inuu yahay addoon suuqa lagu kala iibsanayo kaftankana in la yaraysto waa waxyaabaha saaxiibbadu ama dadku ay isku nacaan qof baa laga yaabaa inaad wax kula kaftanto waxaa laga yaabaa qalbigiisa inay ku dhacdo weligiiba uu ku hayo ama uuiska kala ilaaliyo qodobka ku xiga waa alsukhriya waalistihzaau binnaas dadka in lagu jeesjeeso walaa tanaabasuu bilalqaab walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabasuu bilalqaab waxa keena carabka keena waa dembi weyn laa yaskhar qowmun min qowmin casa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaءun min nisa casa an yakuna khayran minhun wayl likuli humazatin lumaza midina waa ficil midina waa carab weeye qofkii inaad ku jeesjeesto waxaa la mida ifshaau sir carabkaa laga sheegaya waxaa la mida alwacdu lkaadib ballanta beenta ah oo markaad ballanta gelayso waad og tahay inaanay dhab ahayn maya galabtaygu soo noqo galabtana diyaar tihid inaad qaabishid waxaa ka mida ah alkadib oo aynu faahfaahin doonno iyo wixii la mida ah. saddexda aafeen musiibadaee waaweyn baan in yar dul istaagaya insha allahu tacaala aafada koowaad waa alkhiiba waa waxaa xanta loo yaqaano macnaheedu waa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa inaad ku sheegto wuxuu dhibsanayo dadku xanta waxay u qaataan aflagaadada tooskaabay u qaataan wax kastoo dhibaya oo aanu jeclaysanayn waxay noqonaysaa xanbay noqonaysaa tusaalayaasheeda waxaa ka mid a waa indhoolihii waa kii cawarnaa kii gaabnaa kii dheeraa kii madoobaa kii bidaarta lahaa iyo wixii la mida wax jirhkiisa ku saabsan ama nasabkiisa ku saabsan nasabkiisa ku saabsan oo nasabkiisa aad durayso waa qoladii waa kuwii iyo wixii la mida waxay noqotaa qofka dabeicaddiisa waa dabeicad xunya waa bakhiil uu isweynaysiiyaa waa fulay waa degdegaa waa fudud yah waa cadho badan yah waa waalan yah lama rumaysto iyo wixii la mida xaaladaha laga soo reebaya aanu sheegi doonno laakiin tan la yska wado iska socota waxay ka mid tahay xantay ka mid tahay nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxa aan walaalkay ku sheegaya u dhibsanaya hadday ku sugan tahay ka waran muxuu dhi nebigu waa xan wey haddaanay ku sugnaynna way ka weyn tahay waa been abuur waa buhtaan wey marka qofku yaanu odhan oo de maxaa ku jira waa laangadhe oo maxaa ku jira waa cawr maxaa ku jira waa sidan socon mayso taynu ka hadlaynaaba waa taas weeye hiibadu waxay noqotaa xagga cibaadada iyo macaasida iyo dunuubta waa gadhxiir surwaalkuu jiidaa salaadduu ka dib dhacaa iyo wixii la mid ah baad meelaha kaga xamanaysa inaad u naseexaysa wey laakiin in mashruuc laga dhigta ninkii maalin walba hawsha soo korana lagu shaambadeeyo ama maalin walba dadka ceebahooda la dabagelayo musiiba wey waxaa laga yaabaa qofka muuqaalkiisa iyo labiskiisa inay ku saabsan tahay waxaa laga yaabaa majaalaad kala duwan inay ku saabsan tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markii safiya lasoo hadal qaaday caaisha waxay tidhi xasbuki min safiya annaha qasiira way ka hinaasta hinaasuhuna dee cid walba waa ku dhacaa safiyadan la sheegaya waxaa kaaga filan ceeb inay gaaban tahay waa gabadhaadu gaaban caaishaa odhanaysa wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri lamasajathu waxaad ku hadashay kelmad haddii lagu maydhi lahaa biyaha badda way maydhi lahayd oo way baabiin lahayd kelmaddaas oo way baddeli lahayd biyaha badday baddeli lahayd miisaanka ay leedahay waxay tidhi waa gabarh gaaban kumay sii fogeen xanta maxaa keena waxaa keena qofka inaad cuqdadu hayso waxaa keena xaasidnimo waxaa keena xumaanta inaad faafinayso waxaa keena saaxiibtinimo xumada ku baraya ama dadka xamanaya oo aad la xamanayso xantu dhowr meelood bay ku bannaan tahay waxay ku bannaan tahay qofkii dulmi sheeganaya ninkaasi waa daalim xooluu iga dhacay la iga soo qabto dabcan waa inaadan maqaaxyaha kaga sheeg qaadigaad ula tegaysaa ama cid kaa qabanayso awoodna meel walba la tegi mayse waxay bannaan tahay xantu marka cid laga digayo qof ummadda dhibaato ku haya in looga digo xantu waa ku bannaan tahay xaafadda waxaa soo degay nin khamriga aad u cabba dadkii xaafadda aad u qishaysaa waxaad leedahay ninkana waa khatara ciyaalka laga ilaashadaya xaafada niyadaadaa la eegaya haddaad dadka uga digayso waa mid ku bannaan wey alalqaab naanaysa qofku uu ku caanbaxay iyaduna dhib ma leh ina cantuubo iyo ina maqubayste ina maqubayste iyo naanaysaha la midka aan wanaagsanayn wax dhiba ma leh haddii si kale qofka loo garan waayo cergujiya iyo wixii la mida cergujiya waabad laga yaaba ina ammaan noqotee qaar baad la yaabaysaa sidaa yihiin <laughs> eh, alqaabta noocaasana waxa weeye iyaduna dhib ma leh haddii aan qofka lagu yeesan laakiin lagu tilmaamayo waa muxadisiintu isticmaalayeen wadikruhu bilwasfi aw biاllaqabi aw xarfati laa baasa in lam yacini shaqa uu ka shaqeeyo waa subag leh waa saliid leh iyo kuwa la midkaa rag bay ku sheegeen ama alacmar alacmaa alacwar alaxwal alacmash alaxdab waa muxadisiin wey kii tuurta lahaa kii indhaha lahaa kii habeedinka lahaa kii cawarnaa wamaa ilaa daalik way ku caanbaxeen dhib maleh xaaladdaana waa loo goliyey waxaa la mid ah almujaahiru bifisqi ka xumaanta la soo banbaxay isagana loo joojin maayo waa la sheegaya khiibada walaalayaal waa dembi aad iyo aad u weyn ee aadna mujtamacaadka ugu dhex faabsan ee qof haddaad xamato waa laba xaalo mid weyn xantaadu inay gaadhay waa inaad ka dalbataa inuu ku cafiyo amaa haddii aanu gaadhin waxaa fiican inaad u ducayso meelihii aad ku xamatayna aad ku ammaanto allana subxaanahu watacaala uga toobad keento qofkiina aad u ducayso aad ammaanto ayaa ku filan waayo qof aad isku fiicantihiin maanta haddaad u tagto oo xaan culusoo aanu kaa filanayn aad u sheegto waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo waa ku cafiyey laakiin aydan dib dambay soo adag oo ay idiin kala dhammaato marka iyadoo taa la ilaalinayo u ducee waxa weeye ilaahay dembi dhaaf u weydii xadiis baa ku yimi laakiin ma xoog badna kafaaratu man iqtabtahu an tastakfira lahu dembidhaafka qofka aad xamatay waa inaad ilaahay u weyddiiso waxa weeye dembidhaaf inaad u weyddiiso laakiin macnihiisu waa xoog badan yihi qodobka labaad waa annamiima oo iyaduna dunuubta waaweyn ka mida ah. marka dadka laysku dirayana kow waxa kaa ah, carabka ka ah iyo wixii booskiisa buuxiya oo dee facebooka haddii wax lagu qorayo kitaab haddii lagu sheegayo baysashka iyo wixii la mida qoraalla la samaynayo hadalkii unbay la mid tahay isku dirkuna waa aafo aad u weyn mujtamacaadkana baabiyo duniya qofka ku sifaysanina waa qof haddaama oo mujtamaca baabiinaya labadii nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee xabaasha lagu cadaabayay axaduhumaa kaana yamshii binamiima wuxuu dadka la dhex soconaya isku darkuu la dhex soconaya imaamu dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir markuu ka hadlayo namiimada wuxuu soo qaadanaya qisa aad u cajiiba qisadaasaan ku dhaafaya namiimiyada saamaynta weyn ee dadka ay ku keento ninbaa saylada wuxuu keenay xilligii addoommada dahabi baa ka sheekaynaya wuxuu keenay addoon addoon addoommada xilligaa waa la qiimaynaya sida neefka adhiga aba loo qiimeeyo addoonku waa turki waa addoon madow waa addoon timo adag waa addoon qoortiisu weyn tahay garbihiisu weyn yihiin caafimaad iyo xoogkuu ka muuqdo iyo hawlkarni iyo wixii la mida waa ka qaalisanaa kuwa kale iyo xirfadaha uu yaqaano ninbaa wuxuu arkay addoonkaa la iibinayo markuu qiimihii weydiiyey waxa soo baxda qiimo aad u jabanoo xaraasha in adoonkaa lagu iibinayo wuxuu idhi addoonka maxaad qiimaha ugu iibinaysa wuxuu idhi ceeb buu leeyahy ceeb buu leeyahy sidaa awgeed baan u xaraashaya wuxuu idhi ceebtiisu maxay tahay wuxuu idhi waa namiimiye aad buu ula yahay waa namiimiya waa saaran tahay iga sii lacagtaas lacagtii buu ka siistay uu ka haysta markuu maalma la joogay ayuu idhi ka bilow odagaya islaanta ka bilow islaantii buu tegey wuxuu somaalida arkayna odayga inaanu maalmahanba isku fiicnay oo aanu faqaynay odaygu sharca jiibuu ii sheegay wuxuu ii sheegay inuu ku nacay gabadh cusubna u guursanayo waana kaa sii jeeda ee ma doonaysa inaan soo jeediyo oo uu ku jeclaado haabay tiri waa hawlihii dumarka waxaa doonta samee wuxuu uhi waxaan doonayaa garhkiisa halkiisaa hoose saddex tir inaad ka soo goyso oo aanu ogayn markaad ka soo goysanaanaa inta damba ku filan inta damba aniga igu dah ninkiina u tago wuxuu uhi islaantii maalmahanba waa ka shakisana dabagal baan ku sameeyey nin bay la heshiisa waxay doonaysaa intay ku disha ninkaa inay guursato haddaad doonaysa caddaynna isu seexi waxaad arkaysaa iyadoo mindi la soo ordaysa islaantii jaanis bay eegatay maalintii dambu isu seexi mindidii bay la soo orod hoostuu ka eegaya albaabka waa sii celi waxay isku soo beegtee dhuuntii bay isku soo beegtay waayo halkanay doonaysa inay wax ka goyso intuu soo booday waa nin mindidii intuu ka qaatay buu iyadii dhuunta ka geliyay intii dagaalkaas iyo farafarigtaasi ay socotay intuu cagaha wax ka dayay buu gabadha tulkeeda u tegay inantiinii ninkii qabay baa dilaya ka gaadha buuli waxay meeshii yimaadeen inantii maydkeedii iyo ninkii oo mindidii haysta waa dileen intii ay dilayeen buu qoladii ninkana u tegay ninkii nin qolaa ku soo tuusha waa la dilayaa gaadha muy qoladiina waa ku soo gaadheen dad badan baa meeshii ku dhintay waxaasina waa hadalkaas uu dilaalayay ee uu faafinayay qodobka ugu dambeeya aan ku soo gabagabaynaya waa beenta wamaa adraakum ma alkadib beentana maxaa idin ogeysiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi mu'minku ma sinaysaa haabuul mu'minku wax ma habaahaa mu'minku khamri ma cabaahaa mu'minku been ma sheegaa maya buul almu'minu laa yakdib mu'minku been ma sheego beentu waa aafo haddii mujtamaca ay ku faafto mujtamaca kalsoonidiisu ay dhimanayso ma run baa laguu sheegayaa mise been baa laguu sheegaya wuxuu saamaynayaa jawaarixda qofka xubnihiisu saamaynaya wuxuu saamayn ku keenayaa qofku markuu dhinto dabadeed iilka marka la dhigo waxa weeye cadaabuulqabri baa la marinayaa isagaa u gaara sidaa axaadiistu tilmaamayso ninkii waxa weeye malag malaguu imanaya ee kalbadda intuu ka geliyo birta ka geliyo daanka midig u gaadhsiinayay qadaadka dabadeedna wuu haddana u dhaqaaqaya dhinaca bidix ee inta lagu qabto birta lagu qabto waxa weeye la gaadhsiinayay qadaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey waxa uu idhi alcabdu yakdibu alkidbata tablugu alaafaaq waa qof been sheegaya beentaasina ay caalamka ku faafayso maanta facebooka waxaad ku qorayso youtubeka waxa aad ku duubayso waxa aad layfka u soo gelayso hadallada aad ku hadlaysa lagaa duubayo iyo hadallada mujtamacaadka dhexdiisa aad ku faafinayso waxaasi waxay gaadhayaan aafaaq bay gaadhayaan waxaa laga yaabaa hadda lafteeda layf baynu ku jirnaa soomaa waxa weeye kelmadda iga baxda lagama daba tegi karo maraykan iyo khaliij iyo afrika meel kastoo af soomaaliya laga hadlo waxa laga yaaba qofkaa ka dhegaysanaya waa alkidbatu tabluqu alaafaaq aafaaqday gaadhaysa nebigu xilligaasuu sheegay laakiin haddaynu xaqiiqadeedoo cadhaynaa haynaa xilligaa inay aafaaqda gaadhaa way adkay oo maka iyo madiinaa usbuuciya loo soconaya toban cishaya ka badan haddana waxaa loo kala soconaya saacadood aaladani markay timina adduunkao dhan sikimuu hadalkoodu isku gaadhayaa ama dee dad meel wada joogay noqonayaan oo hadalka waa la wada soconaya beenta waxaan ku soo gabagabaynaya waxba kusii fogaan maayo beentu haddii qofku uu bilaabo waa wadan naarta gaadhsiinaysa ina alkadiba yahdii ila alfujuur wa ina alfujuura yahdii ila annaar naarta ayuu ku gaadhsiinaya beentu liidasho waxaa kuugu filan inay liidato waxaa been sheega qof fulaya shakhsiyaddiisu daciif tahay xaqiiqada inuu wajaho aan ku dhici karin qofka noocaasaa beenta caadaysanaya oo beenta baranaya geesinimaduna waa in runta la sheego fa ina alkadiba riiba wasidqa tuma'niina ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiiskii xasan ibnu cali beentu waa tohon adigu waxaad isleedahay xablulkadibi qasiir bay carabtu ku maamaahaan beenta xadhiggeedu waa dhowyah in badan waa aragtay maan filaya qof hadal kuu sheegaya oo markuu kuu sheegaya dee belebele iska dhigaya waxaa laga yaabaa markaad jiirada ka soo wareegta waxiiba inay been tahay xadhigga beentu waa gaaban yahay haddii been lagugu shambadeeyo ama lagugu calaamadiyana run badan oo aad u baahan tahay bay ku sheejinaysaa oo dadku aanay kaa aqbalayn dadku aanay kaa aqbalayn qofka shakhsiyaddiisu inay xawowdana waxaa ka mida inuu runta ku dadaalo u badrheedho meeshay doontaha kala dhacdo runta inuu iska sheego taasi waxay keenaysaa inuu xitaa iska ilaaliyo waxyaabihii beenta ku kallifaya inuu iska ilaaliyay keenaysaa beentuna walaalayaal waa dhaqan aad u xun welibana waxaad la yaabaysaa qof baaba sheega soomaalidu waxay yidhaahdaa been haddaad sheegayso maxaa la sheegaa been run waag bay yidhaahdaa beenta lafteeda isdhaalta mid baa samada buluuggaa ah ku odhanaya samadu waa cadda been qayaxanoo qaawan ayuu halkaa isla soo taagaya waa xishood la'aan iyo xayala'aan wey waxaa kaloo taa ka la yaab badan qofku inuu beenta u sheego la'aan waylun liman yuxadiu اlqawma fayakdib waylun lahu uma waylun lahu uma waylun lah dadka kaga qoso ayuu u samaynayaa beenoo u samaynaya maanta halkan ka baxa sidanaan yeela been cad buu wadaa wuxuu doonayaa dadka inuu ugu maadeeyo ama kaga qosliyo wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam hoog baa u sugnaaday oo hoog baa u sugnaaday oo hoog baa u sugnaaday ka dadka u sheekaynaya beenta u sheegaya si uu waxaweeye uga qosliyo walaalayaal kelmadaha kooban waxaan ugu talagalay dhibka iyo aafada iyo musiibada carabku uu keenayo in badanna waa laydinkala hadlay waana laydinkala hadli doonaa insha allahu tacaala inaynaan carabka ku halaag mudan oo aynu ka digtoonaanno sida abi bakar radia allahu tacaala can afdalu hadihi alumma intuu qol hoosta ka soo xidho ayuu carabkiisa intuu qabto ayuu odhanaya hada aladii awradanii almahaalik almawaari kaya halaagaya waa kan kaya halaagaya waa kan dareenka noocaasa inaynu yeelanno oo aynu carabkeenna ilaalinno xisaabtanno waxaynaga soo baxaya ogaanno wax walba in laynoo qorayo ilaa taaha aad taahayso markaad xanuunsanayso ayaa culimmadii hore tilmaameen in waxa weeye laysu qorayo kadibna iyagoo xanuunsanayay taaha xitaa joojinayay inaanu sidaa u digtoonaanna weeye aakhiru zamaanna waa joognaa alla subxaanahu wa tacaala carrabkeenna ha ilaaliyo xaqana ha waafajiyo aafaadkiisa iyo dhibaatooyinkiisana allah inaga fogeeyo ee hadalka wanaagsan alla subxaanahu wa tacaala ha waafajiyo hadalka deelqaafka ilaahay cadhogelinayana alla subxaanah watacaala inaga ilaaliyo waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allah wasalam cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wasalem